شمائل الرسول رسول رسول شمائل الرسول ذي الخلق النبيل جاءت بوصف الصحب على لسان الحب على لسان الحب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصل اللهم على نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم waa darsigeennii labaad iyo kitaabkeennii alshamaa'ilu almuxamadiya xadiidka afraad xadaanaa maxamuud ibn khaylaan qaala xadaanaa wakiic bn ljarax abu sufyaan alru'aasiyi qaala xadaanaa sufyaan can abi isxaaq alsabiciyi can ilbaraa bni caazimi radi allahu tacaala canhu qaal maxamuud ibn khaylaan alcadawi abu axmed almarwasi hiqatun thabt qaala xadaanaa wakiic ibn ljaraax ibn lmaliix alru'aasi abu sufyaan alkuufi hiqatun xaafid caabid qaala xadaanaa sufyaan ibnu saciid ibn masruuq athawri abu cabdillaahi alkuufi hiqatun xaafid faqiih caabid imaamun xuja wa kaana rubamaa yudallisu axyaana lakin laysa lahu mathiil fi jaanib alxadiid can abi isxaaqa asabiiciyi camr bni cabdillahi alhamadani can ilbaraa bni caazimi radia allahu tacaala canhu qaala maa ra'aytu min dii limmatin wuxuu leeyay baraa ibni caazim radia allahu tacala canhu waardaah maa ra'aytu ma arag min dii limmatin mid timo halaba u saaxiib ah kaasoo fii xullatin isku joog ku sugan isku jooggaasoo xamraa'a guduudan kaasoo axsana ka qurux badan oo ka wanaag badan min rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam lahu nabiga waxaa u ahaa shacrun timo yadribu taabanaya mankibayhi labadiisa garab baciida maa bayna almankibayni labada garabna nabigu waa u kala fogaa oo shaf ballaadhan iyo garba balballaadhan buu lahay garba fiiqan oo ayaga dhanba yuuga ma lahayn lam yakun maahayn nabigu bilqasiiri mid gaaban oo isku jiro oo calaan a ah, nabigu ma ahayn walaa bitawiil mid dheeroo laamalowshoo iska baxayna ma ahayne kaana nebi sal ly slam sanaan soo marnay marbuucan ay rabcan bu ah mid dhexdhexaad ah oo itaalka dhexa ah ayuu nabigu ahaa calayhi salaatu wasalaam xadaanaa maxamed ibni ismaaciil ibni ibraahiim ibn lmugiirata aljucfiyu abu cabdulaahi albukhaari waa taqaanaan baan u malaynayaa waa sheikhii bukhaari ahaa sheekhan hadduu kudhaa bukhaari waa shaykhu tirmidi weye lixda ummahaatu sitaha afarta sunanta iyo labada saxiixayn iyo muwada imaamu maalik maraajicdaasi toddobada sheekhe iska leh waa niman maxaan ku dhahaa ii sheeg la tartansiiyo hase ahaatee laakiin mararka qaar bay isu sheekh noqdaan albukhaari jabalulxifdi baaba la yidhi asaga waaba buurtii xifdigu ka soo burqanaya weeye wa imaamu dunya fii fiqi lxadiidina waa la yihahda adduunka imaamkiisaabaa la yidhaahdaa xagga xadiidka fahamkiisa iyo culuntiisa qaala xadaanaa abu nucaym alfadl mudukeyn ninkaan dhihi jirna weeye camr ibni xamaad ibni zuhn alkuufi attaymi alaxwal abu naciim almulaa'i mashhuurun bikunyatihi hiqatun habt qaala xadaana almascuudiyu cabdiraxmaan ibni cabdillahi bni cutbata ibni cabdillahi bni mascuud alkuufi almascuudi saduuqun ikhtalada qabla mowtihi can cumaan ibni muslim ibni hurmus cumaan ibni muslim ibni hurmus fiihi liin liin marka la yidhaahdo alfaadan adeegsanayn ay ka mid tahaye liinka yacnihii jileec baa ku jira wey xogaa dacfi baa ku jira ninka asaga ah fiihi dacf dacfi weliba injibaar samayn karaa ku jira markii lagu yidhaahdo wuu kami karaa wey can naafic ibni jubayr mudcim naafic ibnu jubayr ibnu mudcim annawfali abu maxamed almadani hiqatun faadil buu xadiid ka qaadanaya xadiidku marka dhimalo dee xadiidka kalaa kaaga filan sixadiisa can cali bni abi aalibin radia allahu tacaala canhu qaala lam yakun innabiyu nabigu ma ahayn bitawiili mid dheer oo laabalowshaha walaa bilqasiiri iyo mid gaaban midna ma ahayn arrintaa aad baa loogu soo celceliyey gaabnida ilaahay khalqigiisa weeye ceeb maaha dheeriduna ilaahay khalqigiisa weeye ceeb maaha laakiin iyo qaabsamin baa laga hadlayaa shashnulkafayni nabigu wuxuu ahaa mid sacaba adag khaliidulkafayn baa loo jeedaa mid sacaba adag buu nabigu calayhi salaatu wasalaam walqadamayni iyo labada gomadood a shathnulkafayn mise shashnulkafayn shathnu oo bitha la akhriyo soo ma aha waayahay shatnul kafayni mid wuxuu ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam gacmo adag buu ahaa walqadameyn lima gomadood xagga adaygaan laba u kala qaadaynaa u fiirsada xagga awoodda laga hadlayaaye xagga taabashada sidii qof dhagax ka shaqeeya ama biraha tuma ama maxaanku dhahaa iisheeg shaqo adag gamcaha ka qabtaay nabigu gamcihiisu kuwa qallafoo markaad saa u taabata ku xaganaya ma ahayn xagga loo fasiran nabiga gacmihiisa baasha kubeertada ee barkintoo kaleetaa maaragtay ama bakaylaha dushiisaoo kaleeto ama waxyaalaha aadka u jilcisanee softiga maaragtay taabashada macaan sidaasayba ahaayeenba jidhkiisa nabiga ama gacmadhe ama lugadhe ama madaxdhe ama jidhe laakiin maxaa laga hadlayaa waa hadduu sidaa kuu qabto shatnulkafayn waa hadduu dhabku siiyo weeye cabaad baa kaa yeedhin ninka ragga ugu xoog badan nabi maxamed uu qabto waa isku kaajayaaba isagoo waxii ku soo degaya hadduu boodyada ku saarana jar adiga dhanba waxa weye waa in lagu kaba bere lagu geliyo awoodda nabiga caleyhi salaatu wasalaam ilaahay uu siiyey laakiin saxaabiga waan mari doonaa saxaabiga ka jekani bowdyadiisa bowdyadiisa oo wuxuu yidhi sidaa iigu dhowa ii dul oo markaa dee layska majaalasaynayo la buuxo ba waxyigii wuxuu yidhi waxaad moodaa in buurtii buur la idul saaray saanusulaha buui maba noolidba xagga awoodda saasuu ah salaada kii ku xidhay maxaa igu watay baan idhi buui baqru bilaabay uu dhammeeyey neso camir aan bu ka booday saanla hadu rukuucaya aayad hebla aayad walbo cadaab markuu maro dabada uu qabanaya nabigu alailahi buu ka maangalaya aayad walboo jannaa sidoo kale markaasaan wuxuui wareere aniga dhamba maxaa baddaa geliya isaga meelihiisa iska joogo inuu meelihiisa iska joogay ahayd shatnu lkafayni nabigu mid sacaba adag buu ahaa walqadamayni labada gommadoodna nabigu alay mid u adag buu ahaa xagga awooddaa loo jeedaa iyo haliidu asaabici alkafayni walqadamayn walmuraadu anna fii kafihi wa asaabicihi yacnii maaragtay nabiga calayhi salaatu wasalaam dowlan ba ahaa hayru mufrad yacnihii awood bay lahaayeen weeye macnaheedu dakmu ra'si nabigu wuxuu ahaa mid madax weyn madax yar oo madax kuti ah oo winni winni dhahaya oo iska yar ma ahayn dakmulkaraadiis nabigu wuxuu ahaa fiqaqa iyo mid u weyn ayuu ahaa tawiilu masruubati xudun timeeda nabiga calayhi salaatu wasalaam mid u dheer ayuu ahaa idaa mashaa markuu soconayo takafa'a waa dhulgoyn jiray takafu'an dhulgoyn kaannamaa waaba isagoo yanxadu ka hoobanaya min sababin meel dagaandeg ah oo yacnihii sarayso waaba isagoo nabigu sidii gaadhi jiir ama malka ka soo dhaadhacayoo kaleeto waaba asagoo nabigu kasoo hobanayo kaleeto lam ara ma arag buui qablahu asaga horti iyo walaa bacdahu asaga gadaashay milahu nebi maxamed oo kale weligay ma arag buui wax nebi maxamed la mid ah weligay iyo allahi ma arag buui axaadiitii horaa kaaga filan sixadiisa waxba yacni maxaan ku dhahay sheeg ninkaa dacfiga ee ku jira ama liinka ee ku jira dhib uma keensanayo meeshan uu leeyahay dakhmulkaraadiis karaadiista waa xubnuhu meelahay iskaga yimaadaan wey waa eh, iltiqaau eh, eh, cadmayni fimufasal yani meelaha oo halkan iyo halkan iyo halkan iyo halkan meel walba oo ay iskaga yimaadaan laba xubnood iska haystaan baa waxaa la yidhaha karaadiis baa la yidhaha meelaha nabigu waa u weynaa calayhi salaatu wasalaam uma dhuubnayn xagga madaxa soo maaha dee madaxweynoo dandaasa nabigu ma lahayn caleyhi salaatu wasalaam madax dhuubanoo kutiyana ma lahayne madax weyne xiga ayuu lahaa madaxa weynna inta badan haalabiyan baa laga hadlayaa yacnihii caqli iyo wuxuu tusaa deganaansho iyo xasilooni buu tusaa meesha inta badan madaxa yar laga yaabo xoogaa dareen iyo fiidhoonaan iyo xoogaa maaragtay laftirkiisu inuu tuso oo dadka qaar ba waxay aaminsan yihiin qofka madaxa weyn inuu doqon yahay qofka madaxa yarna fariid yahay dadna cagsiga waxaa amisan qofka madaxa yarna inuu yahay qof fudud oo waalan qofka madaxa weynna uu yahay qof dhammaasa marka labadaaba nabiga waa laga fogaya madax dhexdhexaada ayuu lahaa nabigu caleyhi salaatu wasalaam oo weynaan xiga tawiilulmasruba masrubada waxaa la yidhaha asalan xuduntimeeda timaha kasoo bilowda halkaa dhuunta ilaa iyo gumeerka ku aroora nabigu shafka kuma lahayn ajred buu ahaa jirkao dhan timo kuma lahayn sida qaar dadka ay shafkaoo kale ay shaash ku leeyihiin nabigu ma lahayn timo caloosha kuma lahayn laakiin xuduntumeed xudun timeed timan la yidhaahdo oo halkaa ka soo bilowda oo intaa ilaa xudunta ilaa gumeerka ka dega ayuu nabigu lahaa ood moodaysa xadhig madow insaan nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ugu yaallo oo kaleeto tan waan soo marnay takafa'a takafa'an kaanama waxaad moodaa ayaan xadu min sababin nabigu hor socotayn buu lahayoo qaraaf qaraaf iyo qoonfa waxaa ma lahayn jag jag jag jag si buu u jiray nabigu alay lam ara ma arag qablahu walaa bacdu xadathana sufyaan ibnu wakiici abu sufyaan aru'aasi baa dhalay ninkan asagaa ah. magaciisana waxaa la yidhaahdaa in badan baan sheegi jirnaye sufyaan ibn lwakiic bn ljaraax abu muxamed aru'aasi kaana saduuqan ilaa anahu ibtuliya biwaraaqihi eh, eh, eh, waraaqiisi baa lagu ibtileeyey faadkhala calayhi maa laysa min xadiiihi fanusixa falam yaqbal ah, yani maarata fasuqida marka markaasaa la tuuray marka wixiisoo dhamka waxaa la yidhi dhibaataa ninkan ku dhacday sheekhani sheekh fiican buu ahayoo ina wakiicahoo fiicanoo cilmi lehe xerow xertiisa ka mid ah oo uu aad u jeclaa waxna u qori jiray ayaa wuxuu qori jiray <clears throat> ayuu waxyaala kale ku dardaray wiilkii waa loo naseexy wal warwadaadka wixiisa hakaribid uu ka dhaga adeygay odaygana waa loo sheegay sufyaana waxa li war ninkan waa ku kharribayaaye waxyaala aan sugnayn iyo waxaagii sugnaabu isku darayaaye niyow la hadal asagana waa ka dhaga adeygay kabacdi qoriya qiiqi waa laisla tuuraaye waxa alla wixii oo dhanba wixii hagaagsanaa iyo wixii aan wanaagsanaynba maadaama wadaadka xaggiisaa u dhega adeegay waaba la tuurayba marka waxa weye waa isla kharimay marka xadiidku sidaas ayuu sanad ahaan ayuu iinku yeelan markaa haddee qaala xadaanaa abi abihi wa kamn jaraxwsn can ilmascuudiyi bihada alisnaadi naxwu bimacnaahu xadiidka hadda aan soo marnay oo kaleeto macnihiisa markaa dureeriyey laa ba'sa biha marka xadiidku matni ahaan waa sugan yahay laakiin sanad ahaan unbaa waxa weye raggaasi ku jira xadaanaa axmed ibnu cabdat adabiyu lbasriyu abuu cabdulaahi albasri hiqa wa caliy ibnu xujr ibnu yaasa sacd way isku laadhan yihiin soo maaragti caliy ibnu xujr ibnu yaasa sacd almarwasi hiqatun xaafid wa abuu jacfar muxamed ibnu lxusein kulligood way isku cadfan yihiin oo abuu jacfarna asna waa ku laadhan yahay weeye muxamed ibnu lxusein ibnu abi xaliimat albasri alqasriy abu jacfar maqbuul buu dhahaa xaafidku raximah llahu tacaala xaafidku maqbuul hadduu ku yidhaha waa daciif alfaada maqbuul waa yacnihii waa daciif liin layin alxadiidi maa lam yutaabaca lagu dhihi xadiidkiisu ma kamayo waa layin haddaan lagu raacin wey wa huwa muxamed ibn xuseen ibnu abi xaliimata wey waalmacnaa waaxidun dhammaan macnuhu waa waaxid laakiin waxaa kala duwan alfaadday kala adeegsadeen baa kala duwan raggan rag waaweyn weeye marka oo culimadii islaamka ka mid a ah. qaaluu waxay dheen xadaanaa waxaa noo warramay ciisa ibnu yuunus ibn isxaaq asabiciy abu camr hiqatun ma'muun oo yuunus waxa weeye ciisa ibnu yuunus ibn isxaaq asabiici kulligood ciisaha iyo yuunus iyo odayga weyne abi isxaaq ee muktirka iyo kulli rag waaweyn weeyahoo xadiidka qoladii reer xaafad fiicanoo ganacsigoodu xadiidka waha weeye can camr bni cabdilaahi mawla gufrata camr bni cabdilaahi abu xafs almadani mawla gufrata daciif wa kaana kaiiru lirsaal ayuu xaafid ku dhahaa qaala wuxuu ihi xadaanii waxaa noo warramay ibraahim ibnu muxamed baa noo warramay ibnu caliy bn abi aalib alqurashi ilhaashimi lmacruuf yani maaragtay bibni lxanafiyati saduuq weeye min waladi caliy bni abi aalib kaana wuxuu ahaa kaana caliyun wuxuu ahaa idaa wasafa markuu tilmaamayo rasuula allah sal ly slam rasuulka ilaahay markuu tilmaamayo ama uu sifaynayo qaala wuxuu odhan jiray caliy lam yakun ma ahaanin rasuululahi rasuulka sal ly slam bitawiili mid dheer ma ahaanin dheerarkii almumaqidi ee asaga dhanba iska laamalowsho ahaaye iska baxay miimta labaad bushad idiin saaraya soo maaha muxuu dhahaya markaa almummaqid haa oo de markaas waxa weye maarata waa inaad idqaam samaysid wey labada miim aad isdhex gelisid almumaqid iska dhig oo laamalowsho iska baxsan shalay baan soo marnay albaa'in iyo almumaqid waa isku mid weeye waa qofka iska dheeraaday weeye isaga dhanba xoogaa waxaa jiraa la yidhi waayahan dambe dhakhaatiirtan ka maqmaqlaye waxaa jira neerfayaal ama xidido ilaahay amarkii bini ilaahay ku khalqoo kuriinkiisa dheerarka uusan istaagaynin baa lagu leey iska soconayo ilaa irbada lagu duro hadda laga daada ina bisad iyo waxna iska dheeraada waa hermoono ku jira weye jirkiisa ku jira ilaahay uguma talagelin marka dhibaatooyinka kaba waaweyn bay xidhanayaan sarwaallo waaweyn waxyaalaha hadda matalan emberadoorka ay sameeyaane laleeyahay tartamaa la geliyaa iyo qofka adduunka ugu dheeriyo waxaas wax saxa yani e, e, khalqiyan waa iska amar ilaahay laakiin e, ma fiicna caafimaad ahaan uma fiicna qofkii dee wuu iska baaba'ay ilahay wuxuu ugu talagala qofkan inuu yahay walaa bilqasiiri mid gaaban maaha almutaraddidi oo isgalgashan asaga dhanba mutaradidka waxaa la yidhahda mid la isku celceliya asaga dhanba isku cuyuyuban curyaan ma aha yacni isku cuyuyubanoo isgalgashan oo waxa weeye day cududii halka ahayd iyo gacantii halka ahayd iyo garabkii halka ahaa karaadiistii oo dhan baa meel laysugu ysugu keenay markaasuu gacan yar buguna waa wax maar dadkan yare maaratay ah calaanka ah ama ilaahi subxana watacaala saa u abuuray weeye wa kaana wuxuu ahaa nebi maxamed rabcatan rabcatan min alqowmi dadka kiisa dhexdhexaadka ayuu ahaa lam yakun maahayn nebi maxamed biljacdi alqadidi alqatadi mid tima adagoo timihiisu ay jariir goona yihiin sida afrikaankao kaleeto biyahaba haddii lagu shubo aysan hoos u gelayn nabigu ma walaa bisabdi sidaa bisqoolleyda jaynaho kaleeta seexseexanaya kuwa oo kaleetana ma ahayn kaana wuxuu ahaa nebi maxamed jacdan rajilan adayg dugul xigeena buu ahaa soo maartid dugul e, yani maarata adayg xigeena walam yakun maaha nebi maxamed bilmudahami mid yacnii maxaanku dhahaa ii sheeg asaga dhanbaa balacsan ma ahayn balacsan buuran weeye mudahamka waa buurnida oo maaragta calooshu halkaa joogto oo keliya halkaa joogaanoo barhdu halkaa joogto dee iyadana maaragta samanka aadkaa wey calooshu intaa leegtahay barhdu halkaa joogto qaarka hore qof marku soconayo buldhu odhanayo ayadana waxaa la yidhi waa waa uun hermoonoo jirka ka mid ah oo dhaacamada cuntada waxa weeye maaragtay si fiican malaha mooji saa u sii daynaya weeye malaa hadda in badan wax akrin lahayn waaba iska xatoobi lahayn dadku saasaan ugu naseexaya <laughs> soonkana ay badiyaan marka ayada ah walam yakun ma ahayn nebi maxamed bilmudahami mid iska buurtayna ma ahayn walaa bilmukalthami nabigu muusan ahayn calayhi salaatu wasalaam mid weji kubada leh weji wareegsan muusan ahayn wejigiisu sida kubadoo kale weji wareegsan ma ahayne wejiga nabigu sida ukuntoo kaleeto weji yar qurqur u samaysan buu ahaa markaad si u fiirsidna yar wareeg oo oh, iyo waxaa kala jirta soo maaha iyo ukunta qaabka ukuntaoo kaleeta ayuu ahaa saasaa ugu wa kaana fii weji wejigiisa waxaa ahayd tadwiirun wareeg baa ahaa weji markaad saa u fiirsatid waxaad moodaa inuu wareegsan yahay laakiin haddana waa wareeg saasa laakiin sida ukuntaoo kaleeto haddana sidaasa weeye abyadu mid cad buu nebi maxamed ahaa mushrabun la dhansiiyey bilxumrati eh, baad leedahay guduud la dhansiiyey aad baan sifadaa u tilmaanaa nabiga ee caddaan qarawaxa oo xiishana ma ahayn sidoo kaleetana madow aad iyo aad u madowna ma ahayn nebigu wuxuu ahaa abyadu mushrabun bilxumrati waa caddaan iyo guduud la ysku daray buu ahaa labadaasoo la ysku darayna midab aad u qurux badan oo furan oo <clears throat> casaana baa ka soo baxay markaa yadaa wey adcajulcaynayni mid indhogordan buu ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam gordo baa gabdhaha loo bixiyaa galbeedka oo waa gabadha afka madow ee indhaha gordan ayaa gordan la yidhaahdaa adcajul caynayn nabigu wuxuu ahaa mid indha gordan ahdabul ashfaari nabigu wuxuu ahaa mid yacnihii maxaan ku dhahaa ii sheeg xijiba ashfaarka waxaa la yidhaha waa baallaha baallaha ashfaar la yidhaahdaa mid wuxuu ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam xijibaa la dhahaa xijibuhu waa kuwan horta dadka af soomaaliga koley lahjaadkaadi way kala duwan yihiin kuwan suniyaha aan u naqaana dadka qaar ba waxay u yaqaanaan xijibo bartaan kuwan aan baalasha u naqaanana dadku qaar ba waxay u yaqaanaan xiribo anuu hadda kuwan xijibaan u aqaana kuwana xiribo waadhowba waxaan bartay sunniyo kuwan in la yidhaahdo iyo in kuwan la dhaho baallo nabiga calayhi salaatu wasalaam marka ashfaarka waa xiribaha ama baalasha nabigu wuu u dhaadheeraa oo dee baallaha timaha oo dhaadheer ama xirribaho dhaadheer xirribaa la yidhaahdaa laba arrimood bay faa'iida ku leeyihiin midda mid waa mide horta dee saxarka iyo waxaasoo dhan bay kaa celin midda labaadna waa qurux way qurux badan markaa idaha wey sunniyuhuna waa la mid aadabul ashfaari nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam xiribihiisa ama baallihiisu miday dhaadheer yihiin buu ahaa jaliilu lmushaashi bay la macno tahay hadda dakhmulkalaadis ba soo maraynay kalagoysyada iyo jirku meeluhu isaga yimaadana mid u weyn buu ahaa nabigu jaliil iyo dakhmi waa isku mid mushaash iyo kalaadisna waa isku mid iyo walkatadi iyo garbaha garbahana nabigu tun weyn buu lahaa calayhi salaatu wasalaam tun yar oo miskiina ma lahayne tun weyn buu lahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam aydin buu ahaa aajiradu nabigu wuxuu ahaa mid timaha laga dhartiray tima dhan jidhkiisu ma lahayn garhka iyo madaxa iyo meelaha dee timuhu asalka u leeyihiin mooyaane dadka meel walba timaha ku leh dhabarka kuleh gacmaha iyo meelahaasoo dhan iyo jirka iyo kula ma ahay nabigu caleyhi salaatu wasalaam duu masrubatin xudun timeed mid u saaxiiba ah ayuu ahaa waan soo tilmaannay shatnul labada gacmood mid u xoog badan buu haya walqadamayni lamada gomadood idaa mashaa markuu nabi maxamed soconaya taqallaca waa goosan jiray weeye ka'anama waaba isagoo yanxadu ka hobanaya fii shababin meel degaandega ama meel taaga ama meel koraysa ajwadu nnaasi buu ahaa dadka midka ugu deeqsisan sadaran xagga yacni maaragtay laabta wa asdaqu nnaasi buu ahaa dadka midka ugu run badan lahjatan xagga hadalka iyo lahjadda waxbaan ka booday waida iltafata markuu daymooda nebi maxamed iltafata waa milicsan jiray macan si wada jira waata ugu fiicanoo xoogaa khifay ku tusaysaa qofka hebelo haddaad tira asagoo sii socda inuu markiiba madaxa saa yidhaahdo waxay kutusi khifo nabigu asaga dhan cale intuu istaago buu hal mar saa u wareegi jiray markaasuu ku fiirin jiray iltafata macan si dhammaystiran oo aan kala hadlahayn buu nabigu u daymoon jiray weye bayna katifayhi labadiisa garabbarhtankooda maktuubun mid lagu qoray ayay ahayd khaatamu nubuwati nabinimada shaabadeedii iyo moorigeedii iyo calaamadeedii baa ku taala timbara la yidhahdaa yub baa nabiga lagaga siiyey labada garabbarhtankooda wa huwa isaguna sida xaqiiqada ah khaatamu nabiyiina laa nabiya bacda nabi ka dambeeya ma jira ambiyada ilaahay kii u dambeeyey buu ahaa ajwadu nnaasi buu ahaa sadran xagga deeqda iyo waxbixinta iyo laabta tan waa macno cajiiba ah ku jiro marka la yidhahdo ajwadu naasi sadran qofna waa qof wax markii la weydiiyo ama la garaaco wax laga qaado deeqsinimadiisa la dhalaaliyo qofna waa qof hadduu waxayo iyo hadduusan waxayninba laba gooraba waa qof deeqsiya ah. nabigu muxuu ahaa marka caleyhi salaatu wasalaam asal buu wuxuu u abuurnaa deeqsinimo dhammaystiran buu u abuurnaa nabigu caleyhi salaatu wasalaam wa asdaqu naasi lahjatan xagga garta iyo hadalka xujadiisa iyo runka sheegidda xaqa bayaanintiisana nabigu wuxuu ahaa midka ugu run badan buu ahaa dadka waa yahay wa alyanhum midka ugu jilicsan buu ahaa cariikatan xagga ladhaqanka la dhaqanka iyo cariikada iyo ologana nabigu calayhi salaatu wasalaam qof la mid ahaa maba jirinba lafdigan haddaw meeshuu inoogu qoray ee cariikadaee nabiga lagu sifaynayo calayhi salaatu wasalaam alcariika iyo abiica baa la yidhahda waa xagga dabeecada iyo dhaqanka ayaa loo jeedaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaha fa bimaa raxmati min allaahi linta lahum baa la yidhaha walow kunta fadan khaliida alqalbi lanfadu min xawlika nebi maxamed ba waxaa lagu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala yacnihii naxariis u ku naxariistaad garabkaaga u jilcisa waqfid janaaxaka lilmu'miniin yacni maaragtay u raarici oo u jilci oo soo dhowaa muslimiinta marka wa alyanhu midka ugu jilcisan buu ahaa ugu layiinsan buu ahaa ugu hayinsan buu ahaa hayin buu ahaa cariikatan xagga dadla dhaqanka iyo dabeecadda iyo dadwadista iska dulqaad badan ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wa akramahum midka ugu maamuusid badan ee ugu deeq badan buu ahaa cishratan xagga waxbixinta xagga waxbixinta marka la fiiriyana nabiga wax la midana mahan cishrada waxa weeye la dhaqanka wey carikaduna waa dabeecad oo haddii la yidhaha wa alyanhum carikatan dabeecad midka ugu dabeecad wanaagsan bu hawey wa akramuhum midka ugu maamuusid badan ugu ixtiraam badan buu ahaa cishratan xagga la dhaqanka man duulkii ra'aa arkaahu nabiga badiihatan fiirhoraadka ahaaba waa ka haybaysan jira indhaha markaad saartaba waad gariiriba adiga dhanba waa isku dhex daadanba haybad buu ilaahay siiyey subxaana wa tacaala waa nabi hadde min alambiyaai ka mid a weliba ashraful ambiyaai wey qur-aanka ilaahay lagu soo dejiyey ilaahay subxaana wa tacaala yani waa ka ilaha nabiga waxaa laigu gargaaray fii masiirati shahrin rubuc nabi maxamed baa soo saxaabadiisaa laga gariiri jira maxaad asaga umalayn waman khaaladahu qofka la dhaqma nabiga ee sunadiisii iyo axaadiistiisi iyo diintiisii qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah man adaacanii yacnii eh, dakhala aljanna wey eh, qofkii aniga jecel nabiga qofka jecel waa qofka sunnadiisa raacaa shibran shibran wey eh, wax kaloo dhan iska ilaaliya wey yaquulu wuxuu leeyahay mar walba naacituhu midka nabiga sifaynaya nooc walba u sifeeya wuxuu hadalka kusoo gebagabaynayaa lam ara anigu ma arag qablahu nabiga horti iyo walaa bacdahu nabiga gadaashay milahu asagoo kaleeto sal slam weligayaaba dhihiba cid lamidaa jirta waa nebi maxamede qaala abu ciisa wuxu uhi samictu waxaan maqlay aba jacfar moxamed ibn lxusein qaala samictu waxaan maqlay alasmaciya yaqulu asagoo dhahaya fii tafsiiri sifati nebi sal slam almummaqidu almummaqidu addaahibu tuulan wey waa midka dheerarkiisu iska laamalowshay iska tege iska dheer wey asmaci ninka la yidhahdaan wax yar idiin tacriifine asmaci laysa lahu mail cabdilmalik ibni qariib ibni cabdilmalik ibni caliy abu saciid albahili asmaci albasri axadu aimati luqati lkibaar baa la yidhahda waa saduuq waaba laga qurux badnaa xagga kale laakiin hadee wuxuu huud ku qabay xagga luuqada iyo awooddeeda sida kale waa laga qurux badnaa nin laga qurux badan yahay buu ahaa nin baa gabadh addoonay dhashay boqor ahaa oo kibraani ahaa allah fardaha kala bedelan jiro ilahay hantis iyo xilligaa joogay baa gabadh uu jeclaabaa ku kibirtay maalintii dambe wuxuu damcay inuu edbiyo asmacibu intuu u yeedhay buuhi ninkananku asmacibu gabadh qurux badan ma kuu guuriyaa suu yidhi waa maxaan ku diidaya suu yidhi intuu u yeedhay ninkanaan kuu guurinaya gabadhi way qaracantayba wayba suxday laakiin maanta asmaci adduunkaan ugu jecel lahay wax ka qaalisanna ma jiro aawey laakiin ninka asaga waagi kibraaniga ah wallaahi magaciisa hataa ma naqaano ogow qof walba binaada qiimatlisaaniinsaani ma waxba quruxiya ma tarayso xariiriba waa laga qurux badnaa xariiri waa laga qurux badnaa qofka bini aadamka quruxiisa wax ma tarto laakiin tayadiisaa wax tarta qurux maxay sheegi a weliba nin raga maxay qurux u tari yaquulu wuxuu leeyay fii tafsiiri sifati nabi sal slam cafwan wa wuxuu ihi samictu waxaan maqlay acraabiya yaquulu fii kalaamihi tamaqada fii nashaabatihi tamarada waa iska laamalowsheeyey wey waa iska dhaqaaqay waa iska baxay fii nashaabatihi xilliga koriinkiisii buu iska tegey ay maddaaha maddan shadiidan wey waa iska baxay ninkaa waa iska dheeraaday wey waaba alla iska tegay markaydaa waalmutaradidu soosaa idinma qorayo mutaradidu tii shalwata qur-aanka may ku jirto horta ya waalmutaradidatu miya qur-aanka ahayd <coughs> ya wlmutaradiyatu wاlnatiixatu wamaa akala asabcu ilaa maa dakaytum wama haa tii shalwatay wey ama gebi bay ka soo dhacday ama waaba laga soo tuuray saasoo kale markaa yadaha wey addaakilu midkaas gala weeye bacduhu qaarkii fii bacdin qaarka kaluu galay qasiiran min xayu yacnii xagga gaabnida xagga gaabnidu isgalgalay wa waa midka timihiisu aad iyo aadka u adag yihiin weeye goonka ayihiin waarajulu alladii midka weeye fii shacrihi timihiisa eh, xujuunatun xoogaa yaroo adayg ayaa ku jira ay tathannin qaliilun wey wax yaroo adaygaa ku jira tathanniga waa wax yaroo qaliila wey marka xujunatun ay tatannin qaliilun wa ama almutahamu soo ma aha <clears throat> eh, falbaadinu midka lafta weyn wey falbaadin lafta weyn isaga dhanba laf weynba horta u dhashay qabash ah intaasu lega halkaasu isu jira markaas marku soconay haddana waa maxay falbaadinu lkathiiru laxmi wey waa mid laf weyn oo haddana hilib badan wey haweenka u badan inay markay laf weynaadaan haddana hilib koro way u badan yihiin fadhigoodaa badane walmukalhamna waa maxay mukalhamka waxaa la yidhaahdaa walmudawiru lweji midka wejigiisu sida kubadda oo kaleeto u yahay garaangarta ama xalaqada oo kaleeto u yahay wey walmushrabu waa maxay alladii midka weeye fii bayaadihi xumratun waa midka midabkiisu guduud iyo caddaan la iska dhansiiye weye adcaji waa maxay asna ashadiidu sawaad alcayn waa midka ishiisa qaybta madow madowgeedu aad iyo aad u daran yahay wey qaybta kalena uu cad yahay qaybta kalena ee ogow ishaada qaybta bu'dahana waa madow asal ahaan inta kalena way caddahay qofka inta kalena cad bu'dana madow baa la yidhaahdaa adcaj wala ahdaba waa maxay atawiilu lashfaar wey waa midka xiribaha dhaadheer ama baalasha dhaadheer wey waalkatadu katadku waa maxay waa mujtamicu katifayn labada garan meesha iskaga yimaadaan wey wa huwa alkaahilu waa degta ama waa tunka degna waa la yidhaahdaa tunna waa la yidhaahdaa soomaaliga si fiican u baro tunka horta tunka iyo degtu waa kala labo tunku waa macaldegta iyo labada degood iyo waxaan garbahoo dhan oo iswato wax lagu qaado oo xamaaliga kiishka la saara ama wax culayska la saara wey degtuna waa degayn weeyaanoo waxa weeye la degle weligaa ma maqashe la degle la degle garabkaa la sudhaa degta isur wey degta isar wey degta tun iyo deg bay kala yihiin af soomaali walmasrubatu waa maxay huwa masrubadu ashacru waa timaha addaqiiqu ee dhuuban alladii kuwaasoo kaannahu aad moodo qadiibun dun baad moodaa ama liilan liilan baad moodaa min asadri laabta ku dheeraran min asadri ka soo bilowda laabta kore ama dhuunta ka soo bilowda ila asurati ilaa iyo xuduntana gaadha markaa yidhaaho waa liilan ama dun madow waxaad moodid oo kasoo bilowda halkaa laabta kore ah dhuunta turquwado kasoo bilowda ilaa iyo xuduntu tagaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam washatnu alghaliid lasaabic weeye min alkafayni waalqadamayn waa adayga xagga awoodda oo kuji xagga taabashada ma aha wataqalucu waa maxay an yamshi inuu socdo wey qofku biquwatin si awooda jigjig jig isu dheelitira washababu waa maxay sababka haddii laguu sheego alxuduuru waa hoobasho wey naquulu waxaan leenahay in xadarnaa waxaanu ka soo hoobannay fii sabuubin meel daadeg ah meel yacnii maaragtay taag ah waa sababin ama meel degaandeg ah waa meel kore una malka ama jiir ama waxa weye maaragtay buranburcood ama kuus yar ama meel adu koro ama haar ama dhambac ama magad waxaa rabta iska dheh wa qowluhu qowlkiisa uu yidhi jaliilu lmushaashi yuriidu wuxuu u ruuus almanaakibi garbaha fiiqaqooda ayuu ujeedaa fiiqaq iska dheh fiiqaqa garbaha ayuu ujeedaa waalcishratu waa maxay asuxbatu waa la saaxiibtinimada iyo lo'olaga iyo ee lawehelka weeye waalcashiiru waa maxay asaaxib asaaxibu saaxib ale somalia saxibku soo jeedaan waalbadiihatu waa maxay almufaaja'atu wey waa kadada sida kadiskaa ah weeye yuqaalu waxaa la yidhahdaa badahtuhu waan fiiriyey yacni maaragtay waan ku kadiye wey <coughs> badahtu waan ku kadiyey biamrin ay faaja'tu badahtuhu biamrin ay faaja'tu waan ku kadiyey arrinkii baan ku kadiyey haa saaka ninkii oo xafiiskiisa iska fadhiya unbaan ka duldhaadhacay waan ku kadiyey waalbadiihatu waa maxay almufaaja'atu wey yuqaalu waxaa la yidhaahdaa badahtuhu bamrin ay faajatu cafwan xadaanaa sufyaan ibnu wakiic abu sufyaan aru'aasi haddaan soo maraynay waa ninkii waraaqiisa ibtuliya biwaraaqihi kabacdina la iska turay wixiisii oo dhan qaala xadaanaa jumaic ibnu cumar asagana maynaan soo marin baan u malayn jumaic ibnu cumar oo hadda unbuu ibni cabdiraxmaan alcijli baa la yidhahdaa abubakar alkufi daciifun raafidiyun weeye xaafidku wuxuu dhahaa waa raafidi tadiibulkamaalka ayuu saa ku dhahaa iyo taqriibkiisaba imlaa'an calaynaa min kitaabiha asagoo kitaabkiisa nooga yeedhinaya wuxuu noo sheegay qaala wuxuu idhi akhbaranii waxaa ii warramay rajulinin oo min banii tamiim reer banii tamiima oo min waladi abi haalata ah zawji khadiijata yuknaa lagu naanaysaa abaa cabdilaahi lagu naanaysa markaa iyadaaw ninkaasaa noo warramay buuhi oo muxuu idiin warramay ninkaas bal noo sheeg wuxuu idiin sheegay haddee khadiijadan hadda laga sheekaynayana wiilkan wuxuu la dhashay yacnihii faadumata sayidu nisaa ilcaalamiin buu la dhashay faadumata binti rasuul waana waxaana dhashay khadiija xagga hooyey walaala ka ahaayeen wa ummuhu khadiijatu bintu khuweylid waa inaad sidaa u fahantid weeye abihaalata baa la dhihi jiray meeshan uu ku leeyahy rajulun min bani tamiimna asna waa majhuul ninka asaga waa majhuul waa inaad saa ula socto lama yaqaano kan laftirkiisa yukna abaa cabdulaahi uu ku leeyahay asaga laftirkiisuna waa majhuul labaad weeye kan saddexaadoo can ibnin liabi haalata asagana waa majhuul yuknaa lagu naanayso min waladi abi haalata zawji khadiijata yuknaa abaa cabdilaahi can ibnin liabi haalata can ilxasan ibni cali radia allahu tacala canhuma qaala wuxuu idhi sa'altu waxaan weydiiyey khaali abtigay abtigay baan weydiiy yacnii akhan ummahu fadamata xagga hooye kala dhashay weeye qaala wuxuu idhi sa'altu waxaan weydiiyey can ilxasan ibni cali radia allahu tacala canhuma qaala sa'altu khaali hinda ibna abi haalata ahaa wa kaana wuxuu ahaa wasaafan mid tilmaama can xilyati nabi sal nabiga tilmaamihiisa iyo biladiisa ayuu tilmaami jiray wasaafan wasafa wasaafan wahuwa alcaarifu lisifati nabi sal slam wa ana aniguna ashtahi waan jeclaa buuri an yasifa lii inuu ii tilmaamo oo ii sifeeyo minhaa shay an atacallaqu bihi minhaa min asifaati nabi sal slam shay-an waxuun atacallaqu aan ku dhegsado bihi maagaba faqaala wuxuu yidhi marka waa ka marka tilmaantiisii atashayabu marka atashabbathu aan ku dhegsado bidalika alwasfi u jeeda atacallaq mana atashabbathu aan ku dhegsado oon si fiican u weeleeyo faqaala wuxu yidhi marka kaana wuxuu ahaa rasuulullah rasulka sal l slam fakhman ay cadiiman buu ahaa mufakhaman ay mucadaman buu ahaa fii nafsihi wa fii suduuri innaas waalcuyuun cinda kulli man ra'aahu baa loo jeedaa qof walboo arkaba horta waxaa loo jeedaa fakhman aslan asal ahaan nabigu mid la weyneeyey buu ahaa wa innaka la calaa khuluqin cadiim xataa dabeecadiisaasaa la yidhi maxaad malaa isaga khalqigiisa mufakhamanna waa maxay mid la weyneeyo dadka agtooda laga maamuso oo laga sharfo nabigu ah calayhi salaatu wasalaam yatala'la'u waa iftiimi jiro waa nuuri jiray weju wejigiisu tala'lu alqamari leylata albadri tala'lu alqamari dayaxa walacdiisiiyo iftiinkiisa oo kaleeto dayaxaasoo inuun ahaaday leylata albadri habeenka afar iyo tobanka ama habeenka saddex iyo tobanka ama habeenka shan iyo tobanka adwala mid ka dheer ayuu hanebi maxamed min almarbuuci dhexdhexaadka wa aqsara mid ka gaaban ayuu ahaa min almushadabi midka la iska dheereeyeen laamalowshaaha isaga dhanba iska baxay albaa'inu tawiil wey cadiimulhaamati madaxiisu midu weynan xigeen yahay buu ahaa rajla shacri timihiisu dugul bay ahaayeen nabiga calayhi salaatu wasalaam in iftaraqat hadday kala tagto caqiiqatuhu yacnii sheexadiisu hadday kala tagto aa caqiisatuhu sheexadiisu hadday kala tagto faraqa waa kala geyn jiray wa ilaa soo ma ah falaa yujaawisu ma dhaafi jiran shacruhu timihiisu shaxmata udunayhi labada dhagood carjowdooda idaa wakhtigii huwa isaguba wafarahu nabigu yacnii maaragtay uu si fiican timaha u sii daayo oo wafra ka dhigo ashara lowni midabkiisu miduu yahay buu ahaa yacnihii dhalaal yacnihii maariin ashara lownka ubaxayn baa la yidhahdaayo waa midab aad iyo aad u qurux badan weeye yacnihii maaragtay bayaadan yacnihii mushraban bixumratin wey waa guduud iyo caddaan la ysku qasay waasica aljamiini mid dhafooro shuban buu ahaa nabigu oo dhafoora yanii jamiinka waa dhabannada wey dhabannadiisu miday waasac yihiin ayuu nabigu ahaa azaja alxawaajibi sunnayaasha wey ama xijibaha nabigu mid uu u qorqoran yahay mid mid ay qorqoran yihiin baa sunooyinkiisu sunooyinkiisu sida yacnihii saasay ahaayeen calayhi salaatu wasalaam saasay ahaayeen sunooyin isku xidhan oo aad u qurux badan bayn laakiin halkaas xoogaa way kala go'onayeen sawaabiqa nabiga calayhi salaatu wasalaam xawaajibta way waxbaa u dhexeey yacnihii iskuma xidhneen sawaabiqa kuwa yar kala go'an bay ahaayeenoo wax yar ayaa u dhexeeya weye yani sawaabiqa fii hayri qaranin fiiri haddaa baynahumaa cirqun yudiruhu lghadabu nabiga calayhi salaatu wasalaam markaad fiirisid labadiisa xijibood ama labadiisa sunnayaal waxaa u dhaxeeyey xoogaa waxyar oo masaafo ah baynahumaa dhexdooda waxaa ahaa cirqun xidid ba ahaa yudariru darara sidii neef geeloo godladay yudariruhu lghadabu cadhada ayaa markaa dararin jirta wey ya yudiruhu mase ha labada ama haddaad kala saartana yudariruhu wey yudiruhu uu darariyo algadabu cadhada ayaa dararin jirta wey cadhada ayaa dararin jirtay bimacnaa way bararin jirta uu soo kici jiray dararka geela loo isticmaalahaa barar maaha waa darar u darara la yidhahdaa aqna alcirnayni sanqaroorkiisu miduu dheer yahay buu ahaa lahu waxaa u sugnaa nabiga nuurun iftiin iyo nuur iyo caluuhu ka sokeeya markaad wejigiis iyo sanka iyo indhaha iyo waxaanoo dhan iyo xawaajibta hore ka socon jiray yaxsabu wuxuu u malaynayaa man dulka lam yata'allamhu aanu fiirfiirsanin ashama inuu xoogaa yacnii maaragtay sankiisu inuu sidaa u soo dheeryuhu u malaynaya san dheer buu u malaynayaa laakiin san dheer ma ah sida xaqiiqada ah irtifaac dheer ma ahee waa istiwaa san haddana markaad aad u fiirsatid san caadi laakiin san dheer buu u malaynaya qofkaan aad ugu fiirsanin kata lixyata nebigu mid garh weyn buu ahaa sahla alkhadayni mid dhabanashban buu ahaa daliica alfami afkiisu miduu yacnii waasac yahay buu ahaa af weyn ma lahayn afka weyn waa foolxumo laakiin af wuxuu ahaa afka yarna isna waa foolxumo innaga soomaalida afka yar baa quruxa afka weynna waa ceeb laakiin saa maaha la soco mar walba afka yarna dee waa af yar afka weynna ee weyna ballaadhanna ma fiicna afka dhexdhexaadkaa ah fiican muflaj al ilkihiisu miday yar kala firirsan yihiin buu ahaayo ilka isku wada dul saaran ma ahayne wax yaroo istakiinka la gelgelin karo ayaa u dhexeeya ilkihiisa daqiiqa almasruubati xudundimeedkiisu miday yacnihii dumaysan tahay oy si fiican maaragtay u dheer tahay oy isugu xidhan tahay buu ahaa kaanna waxaad moodaa cunuqahu nabiga yacnihii maxaan ku dhahay sheekh luqunsi markaad fiirsid jiidu dumyatin baad moodaa dabyo ama garanuug ama yacni deero luqunteed ayaad moodaa fii safaa'i alfidati taasoo yacni maaragtay laga dhalaaliyey fii safaa'i alfidati yacnii fidada nooceeda saafid ah markaa laga dhalaaliyey muctadila alkhalqi khalqiga nebi maxamed iyo abuuritaankiisu miduu dhammaystiran yahay buu ahaa baadinun buu ahaa nabigu mutamaasikun haddana ishaysta nabigu wuxuu aha calayhi salaatu wasalaam baadin mid baxsan oo tawl ah tawl hadda dheerarka maa baadinkani yacnii mid tawl ah buu ahaa toosan mutamaasikun haddana ishaysto oo mid yacnihii u kale isla wada eg bu ah nabigu oo dhuldhulan sawaa'a albatni waasadri calool buuran ma lahay nabigu calayhi salaatu wasalaam laabtiisa iyo calooshiisa way isla ekaana way sinaayeen cariida asadri mid shaf ballaaran buu nabigu calayhi salaatu wasalaam baciida maa bayna almankibayne labada garabna nabigu calayhi salaatu wasalaam waa u kala fogaa dakhmal karaadiisa kala goosyadu way waaweynaayeen anwaral mutajaradi meelaha uusan timaha ku lahaynna nabigu waaba u ifi jiro waa u iftiimi jiray waa u dhalaali jiray mawsuula maa bayna allabbati wasurati bishacrin mawsuula maa bayna allabbati wasurati bishacrin ay mawsuulun mid la xidhiiyey buu ahaa maa bayna allabbati dhuunta iyo wasurati xudunta intii ka ah bishacrin timo mid lagu xidhiiriyey buu ah bimacnaa timihii xuduntimaadda ahaa way xidhiidhsanaayeen wey mawsuula maa bayna labati wa surati bishacrin ay kaa'inun bishacri ayaa xidhiidhsanaa intaas timaha halkaa dhuunta kasoo soo bilowda ee dhuuban ilaa xudunta tagana way isku xidhnaayeen wey yajrii waa nabigu waa dureersan jiray aa cafwan waxaad ka sifaynaysaa bishacrin bishacrin timahaasoo yejrii dureersanaya oo aan kala goonayn kal khadi sida liilanka ama dunta oo kaleeta markaa yadaw caariya thadyeyni nabigu timaha eh, naasaha eh, ibtooda wareegooda mid u qaawan buu ahaa mid ay wada tima yihiin ma ahay nabigu calayhi salaatu wasalaam marka waxaa tidhahdaa caariya thadyeyni walbatni mimaa siwaa daalika ashcara diraacayni ayuu ahaaye walmankimayni waa caali sadri awiila dawiila zandayni ayuu nabigu aleyh isalaatu wasalaam ya nabiga calayhi salaatu wasalaam caariya hadyayni buu ahaa iyo walbadni caloosha iyo labada naas wareegooda timo kuma lahayn uu ka qaawanaa mimaa siwaa daalika intaa wixii ka soo hadhay soo ma ah ashcara dilaacayni nabigu dhudhumaha wuxuu ku lahaa timo walmankibayni labada garabna timo aan badnayn buu ku lahaa iyo wa acaali sadri yacnihii shafka meelihiisa yar koreeyana xoogaa yaroo tima ayuu ku lahaa dawiilo zandayna nabigu wuxuu ahaa mid kalal waaweyn buu ahaa dhudhuma waaweyn kalihiisu kalal dhudhuubanoo maaragta anigoo kaleetaa ma lahayn raxba raaxati buu nabigu ahaa mid sacba balballaadhan sacba ballaadhan buu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam haddana qurux badan shatna alkafayni mid wuxuu ahaa gacmihiisu ay yihiin kuwa xoog badan walqadamayn iyo labada lugood saa'il alatraafi mid wuxuu ahaa yacnihii atraafta waxaa la yidhahdaa waa faraha faraha hore weeye saa'ila alatraaf farihiisu kuwa ay dhaadheer yihiin yihiinoo shuban yihiin bahayda fara gaagaaban oo isku jirjira ma lahayna fara dhaadheer oo qurux badan buu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam waayahay ow amase qaale wuxuu saa'ilal atraafi taa hore muxuu yidhi alatraaf weeye ogaa mase qaala saa'ilal ashaa'ila miyaa shiin buu dambaysiiyey soo maaha waa isku macno weeye saa'il alatraaf iyo shaa'il alatraaf farqa uma dhexeeyo asaabicda farahan baa loo jeedaa khumsaan alakhmasayni rays magaadhadiisu miday laalan tahay buu nabigu ahaa calayhi salaatu wasalaam masiixa alqadamayni gomadihiisu miday siman nabiga calayhi salaatu wasalaam yambuu canhum almaau qadamiinkaasoo yambuu ay ka burqadaan canhumaa xaggooda almaau biyu marka biyaha lagu shubo meel goda inay galgalaan ma leh waa meel saa u shuban nabiga lugtiisu saasay ahayd calayhi salaatu wasalaam fiiri hadda faraha hore uu siman yahay kuwan haddana gomedihiisu biyaha reesmagaadhadiisuna dhulka ma gaadhayso saasay kor uga kacsan tahay wa maca daalika waa qurux weeye waana dadka orodka badan ee socodka badan gomedihiisina meelo godgodan ma leh sidaasay maarata kubkiisa kub isku jooga wey idaa zaala zaala qalcan yakhduu takafa idaa zaala idaa mashaa markuu soconayo zaala ay mashaa waa socon jiray qalcan si yacnihii dhulgoosato leh oo xoog ah isla siman yakhduu waa tillaabsan jiray ama waa socon jiray wey takafiyan si yacnihii dhulgoosashalo isla socota wayamshi waana socon jiray haddana hawnan si tartiiba haddana ma moodaysa inuu xoog u soconaya haddana dariica almishyati socodkiisuna mid degdega ayuu ahaa oo haddana waxa weeye tilaabo ay ku jirto haddana aad moodaysid yacnihii inuu wax gaadhi karaba markaa uusan jirin cajiib waasic alkhad baa la yidhahdaa waa waa qofka yacnihii tilaabadiisu ay xoogga tahay wey idaa mashaa markuu soconaya kaanama waxaad moodaa yanxadu inuu hubanayo min sababin meel daadega waida iltafata markuu yacnihii daymoonayana iltafata jamiican khaafida darfi ishiisu miday jaban tahay buu ahaa araggiisu miduu laaban yahay buu ahaa laba macnaa ku jiro khadiidu darfi soo ya gabadhi markuu ammaanaya muxuu idhi indhaha maaragta haddana hurda hurdada aad mooday inay ku jirto quruxda badan oo dadka ay soomaalidu dhahaan indha jacayl wax saasay soomaalidu ku dhahaan saasoo kaleeto ahaa sidoo kaleetana waxaa la yidhahdaa mid xumaanta fiiriya maaha nabiga caleyhi salaatu wasalaam waladiina yaquduuna min absaarim nadarahu waa fiirin jiray ila alardi dhulka inta badan adwalu yacnihi min min nadarihi ila asamaa nadarahu nadarahu nadaruhu waa eegi jiray ilal ardi hoos ayuu fiirin jiray adwalu in ka badan ama ka dheer min nadarihi eegmadiisa ila samaa'i meelaha keliya geesiya xagga sare uu fiirinayo hadda almuraadu ana nadara ila alardi yacnihii atwalu wa akthar wey jullu nadarihi aragtidiisa inta ugu badan ama eegmadiisa inta ugu badan nebi maxamed almulaaxadatu milicsi bay ahayd markuu saa u fiiriyey shayga kuma xaajin jirin dhaa dadka qaar moogta iska kaafiran maanta o dhan markaas adiga yaxyax inagu muxuu ga fiirinaya marka nabigu qacbu indhaha ku jira kabacdin waa ka jeesan jira jullu nadarihi almulaaxadatu milicsi buu ahaa yasuuqu waa waa tamantaamin jiray oo waa kaxan jiray asxaabuhu asxaabtiisa wa yabda'u yacni waa ku bilaabi jiray man duulka laqiya la kulmaysa yacnii yasuuqu asxaabahu waataan weligan sheegi jirnaye macnaheedu waxa weeye mar walba saxaabadiisa xagga dambe ayuu ka socon jiray wey ka tabarta karatugu socon waxaaso dhan ba xagga dambe ka tabantaami jira wayabda waa ku bilaabi jiray man duulka laqya la kulma bisalaam assalaamu calaykum asaga kala horrayn jiray xadaana abu muusa moxamed muhanna <clears throat> meeshan marka xadiidkan waa eh, xadiidkii horen soo marnayba labada xadiidba alfaad yar yaroo yar rakiigaa ku jirta laakiin haddee eh, mid walba waxaan u malaynayaa af soomaaligeeda ku habboonaa eh, marka ayadaa waan saarna weeye meeshan marka uu ku yidhi azajal xawaajibi nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam mid eh, eh, sunnooyinkiisa ama xajibisa qorqoryin sawaabiqa weliba ay waasac tahay waasac bay ahaayeenoo way balballaadhnaayeen wey fii hayri qaranin isku xidhnaan la'aan iskuma xidhnayn wey macnaheedu iskuma xidhnayn iskuma xidhnayn oo sidaa hadda eh, ninkaa sheekhadana ay u kala go'an yihiin oo kaleeto bay u kala go'naayeen baynahumaa cirqun yudiruhu ladab cadhada ayaa kacin jirta nabiga caleyh salaatu wasalaam markuu xanaaqo ama cadha ay taabato ayaa wejigiisa xididkaasaa kici jira marka saasuu usoo kici jira marka ayadaa wey min hayri qaranin lafdiga haddaa waan ka badaan u macnaheedu waxa weeye isku xidhnaan la'aan wey iskuma xidhiirsanayn xidhiir la'aan wey xoogaa yar baa fangora baa udhexaysay laakiin sawaabiqa bay ahaayeen waa waasac marka ayadaa oo si fiican u qurux badan ayay ahaayeen marka ayadaa wey kaanahaa sawaabiqa ayaa la yidhaahdaa xaala kawnihaa sawaabiqa mm-hmm. oo xijibaha qaarna waxaa layihi way dhuuban yihiin qaarna way yar ballaadhan yihin somar ya buuxa bay ahaayeen ha ah, yada wabilahi towfiiq wasali allahuma calaa nabiyina mawlana masa